الحdيiث الأربعون xadيiثka aفرtaneeyo hada محaلهu وrawى البخاaري ومسلم عaن cabداللahi بن مسعوudi رaضي الله عanه قاaل cabdاللahi بن مسعوud wuxuu yidhi لacaن اللaahu ilaahay hal naclado نaxariista allah ka fogeeyo alwaashimaati gabdhaha isdurdura waashimaad waxa weeye gabadhii waxay rabtaa bar inay isku yeesho meeshii marka ayagoo rabtay meesha labada indhood u dhaxayda ha ahaato meel kale ha ahaato meesha cirbada lguda dhiig markuu ka yimaado ay ogyihiin dawaay ogyihiin ay ku shubayaan baray noqon marka meeshaas baray noqone gabdhihii hore gaaladaa sama jire waana xaaraan ma banaano waa taqyiiru khalqillaah waa amarkii shaydaanka ah, walaaamurannahum fala yuqayirunna khalq allah waa midii shaydaanku ballan qaaday ballan waxaa igu hir inaan amar siiyo oo ay bedelaan sidii alla u abuuray gabdhuhu ah, sidii alla u abuuray inay bedelaan marka gabdhaha isdurdura maclad allaha ku rido walmuutashimaad kuwa la duro oo duridda lagu sameeyana lacnad allaha ku rido waxaa riwaayadaha badankoodu ku soo arooreen walmustawshimaad kuwa dalbada in la durduro kuwaasna lacnad allaha ku rido oo yidhaahdo hanala duro walmutanamisaad kuwa sunniyaha xiidha maclad allaha ku rido mutanamsimaadku waxa weeye tintaas isha ka koreyda sunniyaha ayay xiirayaan hoos inay yareeyaane rab bil yar oo galoolanay ka dhigaya bil yar oo galoola waa malcuunad gabadha saas yeesha gabadha qoraydoo xiiraydana oo nacallaqabto kale ma banaano wlmutanamisaat kuwa sunniyaha xiiran lacnada laa ku rido wlmutafallijaat kuwa ilkaha kala fogeeya fanaxda isku yeera nidaamyaadkeed waa la fanax la u yeelo laba irigaa la kala fogayna dhexdanta laga qoro fanaxdaasaa qurux loo arka sida alla u abuurayaa la fool sidaana la qurxo nacalad ah, allaha ku maxay saas u yeerayaan lilxusni wanaag oo quruxdoon wey lilxusni qurux raadi gabdhaha jirkooda u bedela qurux raadi naclad allah ku rid almuqayiraati ee bedela khalq allah abuurista allay bedelaya ayagoo qurux raadina wadakara cabdullah mascuud wuxuu sheegay ana nebiya nabiga sal lahu alay wasalam naha inuu reebay can daalik nabigaa lacnaday gabdhaha saas yeela rawaahu xadiiska albuhaariyaa wariyey afar kun sideed boqol sideetan iyo lix muslimna waa wariyey laba kun boqol labaatan iyo shan fafiihi xadiidkan axkaamta laga qaadana fafiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu in layska reebo can taqyiiri khalqillaah ilaahay siduu u abuuray in la bedelo abuuristi alle in abuurista all in la bedelo daradan ayadoo la raadina lilxusni quro waljamaali quro lilxusni wanaag iyo waljamaali quro ayadoo la raadina gabdhuhu inay sida alla u abuuray bedelaan wayadkulu waxaa soo gelaa taxta haadaa xadiidkan hoostiisa kullu takyiirin bedelis kasta likhalqillahi ilaahay khalqigiisa la bedelo tacaala alla waa sarreeyaaye bedelidaasoo lam yakun aan ahayn calaa wajhi tadaawi isdaweyn qofkaan haddii waxa weeyaan nabar ku dhaco ama qalliin lagu sameeyo dawayn waa masalo kale ah, waa bannaanta ah, waa jirada iligaa jirada waa laga baxshay dhib ma laakiin in jirka la bedelo ayadoo qurux la raadina waa midaas midda xaaraamta walaa calaa maa shay ayadoon ahayn adinahu shaaricu shaaricu uu idmay ayadoo wax shaaricu idmay aan ahayn oo isdawayn aan ahayn jirka in la bedelo taas way midda xaaraanta jirbadeliddii waxaa ka mid a ah kalwashmi isdurduridda ah, isdurduridda isdurduridda wanamsi sunniyaha timahaas isha korkood ahoo la xiiro walwasli tinta in lagu xidhiiriyo laydhaha tin dheeray leeda wa tabyiid iljildi maqaarka in la caddeeyo dawowta la isticmaalo lascadeeyo in la iscadeeyo ah, in la is caddeeyo biso ajaa'ible gabdhaha waxa wey way ku habboonaaleed inay ilaahay ka baqaan intaan ilaahay adduuniya aakhira ku cadaabin ah, maalin wuxuu nooga sheekaynayey gabar saddex boqoloo doolar ku bixiday halay caddeey ah, barked meeshaana ah lagugu ridayaa l adiga dhanba waxa weyn afrikaanimada waad ka baxaysa lacagtiyaa laga qaatay wixii la marmari lahaayoo la marmariyey hadhow meel cad meel gaduudan meel jaallaa meel madoobay noqon waxaa jir sidaanu waaba dulliye caddeeya waxaa layidha qofna hadde marna waa lagu guulaystaa qofna waa lagu guuldaraysaa sidaanu aduu kuu soo baxda dadaalna nooma dhimana haddee waxaa jir sidaydii madowga ii soceliya kolba waxaa la taas waa tagti waa gubad kiimikaa lagu gubay halkaan ka keenna war sidaan miya maa saasal lacagtiina waa qaadan dawadaaba aan kugu gubnay nooga kaa baxdayabaa tiradii ka badan guriga la geey meelba cadba marku ama meel cadkaana go tan waa madow tan waa jaalle tan waa gaduud kan waa jidana waa dhaca markaas inta gaargacan lagu qaadaa masaajid la horkeenay arikhwaanayaal faatixada usoo akriya qoftaan waa imtixaanan tahay in kolba nafta alla qaado kawa dacnaheeda ku raadsan soo ma jeed iscadee iscadee iscadee caro alle ayaa lagu raadina qura lacnadaa lagu raadina inay caro alle kusoo degato so uma jeedo subxaan allah markaasay jirkeedii qiimaha badnaa gubaysa ah, maqaarkii madooba abuurisu ahay mag ma ahay meeshu biyo ku daatay waa la guday so ma jeed subxaan allah alla damiirkaa naga qaado rawman raadin la raadinayo jirka loo cadaynaya liljamaali quro haadaa midkaan madow khalqullaahi waa abuuristii alle aaruni itusiya maadaa khaa ladiina maadaa khalaqa maxay abuureen aladiina kuwa min duunihi ilaahay qaybkiisa war ilaahay sidaan qurxoonu kuu abuuraye ilaahay qaybkiis uu abuuri karaa ma abuuri karo soo maaha hala daayo kii alla abuuray facalalmarate weynayda waajib waxaa ku ah almuslimati muslimaadda ah ijtinaabu maa shay inay ka fogaato yejlibu u soo jiidaya cala alle waxa u soo jiidaya naxariista in laga fogeeyo wa darda in laga cayriyo min raxmat illaahi tacaala